بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين ما بعد ما أنت وحويان و واحد oo جماad الآخر waa sanadkii kun iyo afar boqol iyo soddon iyo soddon iyo afar soddon iyo shan ga soddon iyo afar wey waxay waafaqsan tahay kow iyo tobanka abriil bisha afaraad milaadiga laba kun iyo saddex iyo tobanka waa masjidka maaragtay qubaa fi mombasa yowmulkhamiis weeye insha allah waxaan ka bilaabi doonaa kitaabka la yidhaahdo alfiyatu alciraaqi fi musطalax alxadiid insha allahu tacaala maantaan bilaabi doonaa Eh, in sha allahu tacaala casharka waxaan akrin doonaa in sha allahu tacaala maalinta khamiista iyo jumcada bacd alcasr in sha allah masaajidka eh, casharka akri doona in sha allah maanta uun toban beedaan akrin doonaa iyo adiga xoogaa muqadimo ah laakiin berri laga bilaabo in sha allah شhan iyo toban toddobiyo toban adi شhan iyo labaatan udhexaynana haddii uu cashar sahlan yahana labaatankan ku dhowaanayna hadduu casharku adag yahana shan iyo tobanka insha allah markaa waa casharku waa noo socon doona insha allahu tacaala muqadimaan ku bilaabi doonaa oo cilmiga mustalaxa ku saabsan iyo shiikha kitaabkana taraajimtiisa iyo kitaabkan ahmiyadiisa kabacdina kitaabkan dhex geli doonaa oo tobanka bayd oo ugu horraysa muqadimada ayaan maanta qori doonaa kabacdina kitaabkan si dhex gellina berri laga bilaabo insha allahu tacaala awalan fadhiga aan bilaabi doono insha allahu tacaala fadhigan musطalax alxadiid ayaa laga musalax asalkeed waxay ka timid waxyaalaha lagu heshiiyo ama erabixin soomaalida loo yaqaano fani marka cusub uu soo kordho fanigaas erayaa loo bixinaya ereyadaasna cusubna luuqaday calaaqa la leeyihi marka hadhow istilaaxu yeelana wax walba cilmiga istilaaxa yeelana fiqigii waa istilaax yeelanay usuulkii istilaax yeelanay naxwadii waa istilaax yeelanaysa jar iyo nasbo iyo faacil iyo mafcuul iyo usuul fiqigii baa yeelanayay balaaqada yeel wax walba hadhow laakiin istilaaxaasna luuqadii calaaqow laleeyahay luuqada asalkeeda ayaa laga soo qaatay fannigan markii hore uu waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada badankeeda ay joogeen looma baahnayn fanni mustalax alxadiid limaada aan loogu baahnayn dee dadku mubaasharatan rasuulka afkiisaa looga qaadanaya xadiidka calayhi salaatu salaam oo sanadku waaba dhow yihin ama saxaabadii rasuulka qaataa laga qaadanayo wax rasuulka ku been abuuraa iyo been iyana lama aqoonin rag badanoo adiga waasido oo rasuulka dadka u dhexeeyana marka ma jirin marka aada looguma baahnayn laakiin markii dambe waa loo baahday markuu nabigu dhintay calayhi salaa salaam rafiiqul acla oo halaelay saxaabadii intii waaweyneed ay dhimatay intinteedii badneed ee firqooyinka iyo tafaruqa ay kala dhaceen gaar ahaan sidii cusmaan loo dilay ama cali loo dilay oo dadkii xoogaa bidac iyo waxaas ay ku soo kordheen oo qolo walbaa markaa isku dayday inay bidacdooda axaadiida nabiga u deliishaan ay helaan ooay markaas nabigoo ka been sheegaan calayhi salaatu wasalaam qur-aankana ay taxariifeen qur-aanku waa been abuuro karaan laakiin inay macaanidii qur-aanka ay bedelaan waxaa loo baahday marka in axaadiidii la naqdo layidha xadiidkan yaad ka maqashay rasuulka ama qofkeed ka maqashay si loo ogaado qofka run sheega iyo qofka kale cilmigaana qur-aanka iyo sunnada waa ku dhex jira iyo cuquushii fidrada saliimka ah oo waxaan akhbaarta in la hubsado iyo waxa wax kuu sheegaayo in la hubsado ma been qof sheegaya oo dabdi laha mase waa qof run sheegaya ma qof been sheegayo oon dabdina lahaynoo iska wax walba iska sheegaya mase waa qof waxna qaba kara runna sheegaayo kitaabka iyo sunnada iyo fikrada saliimkana waa lagu yaqaanay aqwaasha culummada ilahay wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu hadduu idin yimaado qof faasiqa xugsada inuu qofka khabar idinla yimaado binaba'in khabar maxaa dhici karta khabar beena inuu idiin sheego ma garata oo markaas wax qalad ah ku dhacdaan an tusiibuu qowman bijahaalatin fatasbuu calaa maa facaltum naadimin inaad dad aan maaragtay waxba galabsan aad maaragtay aada gardaraysataan oo hadhow markaa arrintaa aad ka sallaydaan si maaragtay looga digtoonaado marka iska ilaaliya waa kolley aayadda sawnujulka waa la yaqaanaho ninkii inta zakada loo dir reer banulmustaliq dib u soo noqday isagoon gaadhsiin ee rasuulkiid waa la isoo weeraro waa la isoo eryaday ka bacdan wafdigii ay ka daba yimaadeen oo arrintii ay been noqotay in layska naqdiyo axaadiida oo nabiga lagu been abuura nabigaa sheego wuxuu dhahay man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii maaragtay si kasta iigu been abuurta maaragtay naarta booskiisa ka dayday weliba qofkii xadiid beena nabiga u nasibeeyey isagoo og inuu been yahayna waaba kaadib oo nabigu wuxuu yidhi man rawaa canii ama man xadada canii xadiidan yara annahu kadib xadiid uu u jeedo inuu been yahay fahuwa axad waay waayo isagaaba beenaalaha ah marka qofkaas wuxuu kaloo u duceeya nabigu qofka xafida axaadiita oon dayicin wuxuu yidhi nabigu alay sl xadiis tirmidi abi daawud ay wariyeenoo saxiixa nadara allaahu imra'an ilaahay qof wejigiisa ha nuuriyo samica minaa naga maqlay shay-an faballaqahu kamaa samica siduu u gaars u maqlo gaarsiiyo ee waxba ka dhimin waxna ka nuskan waa qofka dabdigale iyo cadaaladda faruba muballaqin kulla gaarsiiyaa dhici karta owcaa maaragtay ka weelayn badan min saamixin qof waxaa dhici karta xadiidka asal ama nabiga ka maqlay ama sheekh oo qof kaloo la sii gaarsiiyey oo midkaasi uu ka faham badan yahay riwaayo kalena waxaa leedahay fa rubba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu fiqhigu waa usuushii axaadiidtii laga qaadaysanayo xadiidkii u u sheegaa ninkaas hadda wuxuu ka fahmaa waxyaalo qofkii asaga ka soo wariyey ama sheekha ka soo wariyey ama nabigaba ka soo qaad ka soo wariyey uusan ka faahin ma garanta maalan asxaabtii hore oon iyaga maaragtay cilmi badan aan lagu aqoonin hadday ibnu cabbaas uu xadiis u sheego ragga culimmada waaweyn oo maaragtay khulafaa larbaca iyo cashru mubashir ma laga hadlayo laakiin saxaabada nabigaba mar u imaan jirto hadday marka ay xadiid wariyaan nabiga u sheegaan iyagoon fiqi badan lahayn ibnu cabbaas intou kala sii dhexbaxayaa marka aaduu usii fahmaya taasoo kale kurmoonaysa marka nabiguna calayhi salatu salaam abu hurayre wuxuu ku tilmaamay inuu xadiidka uu ku dadaalo xadiidkan uu xirsi mudan yahay xadiidoo weydiiye wuxuu yidhi man ascadu nnaasi bishafaacatik yaa dadka shafaacadaada ugu astaahay markaasuu yidhi laqad calimtu annahu laa yas'alunii can hada alxadiidi axadun qabla qof kaa horeeyo inuusan iweydiin doonin xadiidkan limaa calimtu min xirsika cala alxadiid sababtoo ah waxaan ogahay inaad xadiidka aad ugu dadaasho marka waa ahmiyo weyn waa nacam sidoo kale culummadana waa ay yaqaanin waa laga maqli jiray in xadiidka la wariyo dadka maaragta kuu sheegaya la iska koontaroolo hadday dadku bataan oo hebelaa wariyo hebel hebel sanadaa la yidhaha dadkaas xadiidka tiirinaya sida abtirsiga oo kale xadiidkaas markuu wakhtigu soo dheeraaba sanadkaa ragga ku jira la yska kontaroolo xadiidka qaar rasuul aan la dhihina yaa wariyey qof waxaa kuu sheegay hebel hebelyow ka wariyey hebel ilaa saxaabada oo sii mar rasuulka uu ka gaaro waxay dhihi jireen culummadu isnaadka ku dadaana waa ummaddan khaasadeeda wey walowla alisnaadu min addiin oo ka mid yahay walowlaa alisnaadu sanadka hadduusan jirin oo qof walba qaal rasuullah hadduu iska yidhaahdo laga qaato ee yaa kuu sheegay yaad ka wariso aan la dhihin laqaala man sha'a bimaa sha'a wax hore u dhihi laha si dadka daan xadiidka aqoonin xadiid mawduuca iska maqla qaal rasuulullah uu iska leeyahay marka ma hubsanayo xadiidkan yaa saxiixiyey haddaad tidhaahdo war xadiidkan waa daciif waay xadiidka nabigaa daciifku sheego ku leeyahay war daciif macnaha waa xadiid aan nabiga ka sugnaa way nabigu hadduu yidhi inuu og og inuu haddaan ognahay inuu yidhi daciif maba noqon kara wa saas oo kale fidradana waa lagu yaqaanaya caqligo sababto qof walbaa qofaa war kuu sheega war hebel yaa kuu sheegay warkaan hebel uh-uh, war hebel warkiisa lama qaato ku yaa kuu sheegay hebel warkiisu waa biyo kama dhibcaan u leey waa lagu kala yaqaana dadka akhbaarta inay hubsadaan soomaalida waa kuwii ka sheekayn jiray nin khabarka aada u hubsada marka waxaa la yidhi dab inta la shiday inaan weligiis been sheeginu ahaa la dabaa inta la shiday oo dibi lasoo qaato midiyihii loo sahlay oo la qabto ninkii midida oo kor isaagaa la yidhi org dadkii u yeer maaragtay dibigii waa la qalay marka laakiin hortiisa laguma qalin intuu tego wuxuu yidhi haddaan dibi wuxuu yidhi dab la shiday hadduusan dabiis ahaynula dibi uun la legdana hadduusan dayn ahayn ma garat anugu dabkii oo la shiday iyo dibigii maaragtay muddadii loo afaysanayoo legdanaa ka soo tego macnaa ninkaas wuxuu diida xataa in la siroo la khadeeco war aan dhammaystirnayn inuu geeyo inuu la rabay marka waa shay yacni fidrada aad iyo aad maaragtay ugu jirta wa culimmaduna ay ka hadli jireen waxay dhihi jireen dadku markay beenta sheegeen ayaan taariikhu isticmaalnay masalan inaa wuxuu le imaam maaligan ka wariyay maalin waa ka warisa haa oo goormaa madiino soo gashay xaggeed u warisa madiino goormaad soo gashay sanadkii wuxuu leeyahay maalan ee sagaashankii ama sideetan iyo kowdii ama sideetankii haa markaas ka waris maalig waxaa leeyahay maalig maba noolaynba sideetankii waa boqol iyo sideetankii maba noolaynba wuxuu dhintay maaragtay boqol iyo toddobaatan iyo sagaalow dhintay marka xaggeed uga warisay beenaalaatae meesha ka la leeyahay marka taariikhdaas ayaa lagu waxin jiray fanniga markii hore ma qornayn laakiin waa la yaqaana culammada afkana waa ka sheegi jireen kutubaha waa ku kala firdhisanaa markii dambe waxaa la bilaabay in loo qorqoro asagoon laakiin aan wada dhammayn dadka in badan ka qoray waxaa ka mid imaamu shaafici oo qawaaciddiisa aad u bisbisleeyey kutubtiisa oo dhanna waa uga hadlaa fanniga mustalax haba ahaato kitaabkiisa risaalada ah oo usuulu fiqiga kitaabul um, meelo badan ayuu qawaacidda ka hadlaa oo maaragtay mustalaxa oo aad iyo aad uga hadlaa iyo ruwaadda iyo waxyaalahaas dhan iyo khabarul aaxaadka iyo xujiyadiisa iyo waxa khabarka aqbalitaankiisa shuruudda uu leeyahay ninka iqadaa iyo qofka iqadaa khabarkiisa waxaasoo dhan si aad loo uga hadlaa iyo calimulmadiine iyo kabacdi funuun ay ka wada qoreen kabacdi fannigii fanni mustaqila ayuu noqday nin la yidhaahdo arraamu hurmuzi ee la yidhaahdo alxasan bnu khallaad ee saddex boqol iyo lixdankii ayaa kitaab uu qolay oo la yidhaahdo almuxadif alfaasil saddex boqol iyo lixdankii uu dhintay ninkaas kabacdi alxaakim abu cabdillaahi oo afar boqol iyo shantii dhintay kitaab uu isa qolay macrifatu culuum اlxadiid la yidhaahdo xaafid abu nucaym axmed bin cabdillaahi alasbahaani oo afar boqol iyo soddonkii dhintay ayaa kitaabkiisa mustakraj u sameeyey oo macnaa sanad ayuu ku wariyey kabacdi khadiib albaqdaadi nin la yidhaahdo axmed bin camdi haabit ee nin xaafidulmashriq la dhihi jiro cajaa'ib leh oo kitaab eh, taariikhu baqdaad iyo kutub fara badan iska leh ayaa cilmulxadiidka ku fara yaraysay mustalaxiisa fanni kasta marka waxuu ka qoray fanni kasta waxuu ka qoray ninkaasa marka aada u qoray kabacdi ninkaasna waxuu dhintay waa culimmada waaweyn asiga ibnu cabdilbari isku sanaday dhinteen afar boqol iyo saddex xiladinkii u dhintay kabacdi qaadi ciyaal ibnu muusa alyaxsubi ninkale maalikiga ahaa ee shan boqol afartan iyo afartii dhintay ayaa kitaab alilmaac la yidhaahdo qora isagana kabacdi ninka la yidhaahdo waxaa yimid alxaafid alcallaama abu camar ibnu salaax ninka loo yaqaano magaciisa cuhmaan ibnu cabdiraxmaan aabiisna salaaxaddiin ayaa lagu naanaysaa shahra zuuri waa nin asalkiisu kurdi ahaa ninkaas wuxuu dhintay lix boqol iyo saddex iyo afartankii ayuu dhintay ninkaasaa kutubihii wixii ku aruursanaa ayuu soo aruuriyey kitaab la yidhaahdo culuumulxadiid ama muqadimat ibnu salaax la yidhaahdo ayuu ninkaas soo qoray kitaabkaasaa marka culummadii dhammaan bay ku habsato kitaab wuxuu noqday cajiib ah wixii asaga ka dambeeyey wuxuu u kala baxeen kitaabkii wax nadmiyo shicir u bedela sida hadda ciraaqi oo kale waa arki doonaa dad soo gaabiya sida nawowi kitaabkiisa irshaad haddana taqriib ama ibnu kahiir ikhtisaaru culuum اlxadiid waa kitaabka uu sharxay axmed shaakir oo baaciث اlxafiid sharaxa uu ku sharxay baaciث اlxafiid ibnu kahiir ma iska leh شharxaas waxaa iskale harx ibn waxaa iskale axmed shaakir nin waxaa weeye qarnigan adiga taqriiban eh, kontonkii iyo lixdankii meelahaas intii u dhexaysay meelahaasoo dhintay ama lixdan iyo shantii meelahaasoo dhinta umalayn agagaarkeeda nin masaarihoo caalim ahu ahaa aad iyo aad xadiidka usoo nooleeyey eh, ninkaasaa sharxay marka kaasaa baaxis alxadiid la kitaabka ibnu kahiir waa ikhtisaaru culuum اlxadiid kan nawowi oo taqriibkana waxaa sharxay suyuudi baa sharxay oo tadriib uraawi laakiin kan nawowi waxaa dhahaa ataqriibaa la yidhaaha kutubahaasaa ugu muhiimsan marka kitaabka ibnu salaax ikhtisaarkiisa nawowi kan ibnu kahiir iyo alfiyadan kutubaa ugu muhiimsan waxaa aad isaguna iyo alfiyatu suudi waxaa aad muhiim u ah kitaabka ibnu xajar oo nukhbat ulfikri la yidhaahdo haddana nusratu nadar oo ku sharxay oo musطalaxii qofka waxaa ku adkaa siduu u fahmo wuxuu ka dhigay qaab muxaadaro camala laisku dubarrigey xadiidkii markuu tacriifay wuxuu leeyahay haddii aan ka fiirinno xadiidka sow nagu soo gaaray cadadka ama waa mutawaatir ama waa axaad haddana wuxuu ku leeyahay markaan ka fiirinno min xaysu alqabuul warradi maqbuul iyo marduud saas u kala wadaya markaasaa adiga dhammaanbu muxaadaro aad cabaysa ayuu noqonay insha allahu tacala insha alla waxaan samaynaa kitaabka markaan akrinayno qaabkiisiyaan ku xidhanna xaafid ibnu xajar sababto waa ah dariiqada ugu fiican oo mustalaxa laga fahmo insha allahu tacaala horta eh, kutubaha mucaasiriinta iyaguna way qoreen waxaa ugu muhiimsan kitaabka la yidhahdo tasiir mustalax alxadiid oo daxaan uu leeyahay sheekh cuthaymiin asagana eh, kitaab mustalax uu leeyahay bayquuniyadana wuu sharxay waxaa kaloo aad u naafica kitaabka bayquuniyada la yidhaahdo oo bayquuna uu leeyahay oo dhowr iyo afartanka beesha kitaab aad u naafica jiddan waaye cilmulxadiidkan asagaa laga soo bilaabo laga uriya waa kitaab aad u naafica cilmulxadiidka marka marka la leeyahay laba qaybooda loo kala qaybiya warinta axaadiida lasoo warinaayo oo aqwaasha rasuulka iyo afcaalkiisa istaqriiraadka waa qayb qaybna waxaa waaye sidaad u aqoonsan lahayd maaragtay axaadiidta kan saxiixa iyo kan daciifka saa u aqoonsan lahayd na waa qayb waaye oo cilmi alxadiidi diraayaa la yidhaahdaa macnaa waana midka musطalax alxadiid lagu tilmaamo waana markuu tacriifinayo maaragtay suudi wuxuu leeyahay cilmulxadiidi duu qawaaniina tuxad yudraa biha axwaalu matni wa sanad axwaalu matnin marka la hadlayo matnin waxaa le waa xadiidka rasuulka afkiisa uu ka yiri mase ficilkiisa mase taqriibkiisa mase sifada kaas waa matni sanadkuna waa raawiga marka waa cilmun yucraf ma garatay bixaali raawi walmarwiyi raawigu waxaa weeye waa ruwaadda sanad ku jirta hadda uu yidhaahdo xadaanii naafic can ibni cumar can rasuuli sal اllau alayh wasalam sawmaan abubuhaari xadaanii qutayba can maalik can naafic can ibni cumar sanadkaa raggaa iskaba yaala waa waa waa ruwaadii waaye sanadna waa la yidhaahdaa ma garan xadiidkaa maala maala cumar marka xadiidkan magacaan laba niyaata uu leeyahay bukhaari wuxuu leeyahy xadani ibn xumaydi xumaydi can sufyaan ibni cuyayna can maxamed ibrahim can yaxya bni saciid alansaari can maxamed ibraahim ataymi can calqama can cumar ya haa intaas waa sanadaa la yidhahda waa ragga xadiidka ku jira markaad u timaado qaal qaala rasuulu llahi sal alla alayhi wasalam inama alacmaalu binniyaati inamaa nakulmr maana waa kaasna waxaa la yidhahdaa waa matliga marka matliga ama qowlka rasuulku noqon karaa ama ficilka rasuulka ama taqriirkiisa ama muxuu noqon karaa sifadiisa oo kale ama akhlaaqi ah ama maanta ma arkaysaa abuuritaanka ah waxaasaa la yidhaahdaa faa'iidadiisana waxaa waaya cilmigan xadiidka marka la banayo musطalaxa in xadiidka saxiixa iyo daciifka ama maqbuulka iyo marduudka in la kala sooco ilaa maqbuulka saan arki doono waa xadiidka saxiixa iyo xasanka marduudkuna waa xadiidka maanta ma arkaysaa daciifka ah ayaa maanta la yidhaahda waa culumta ugu sharaf badan buu ka maaragtay ka mid yahay sababtoo muxuu u khidmaynaa sunnadii nabiga calayh isalaatu wasalaam nawowi wuxuu yidhi cilmu اlxadiidi min afdali اlqurubaat ama qurab ilaa rabbi اlcaalamiin wa kayfa laa yakuunu soo ahaanaynin wahuwa bayaanu dariiqi khayri اlkhalq nabiga uu khayr badaa dariiqadii iyo sunnadiisii u caddaynaya maxamed bin cabdillah sal alla alay wasalam wa akrab awil اlakhirin mowduuciisana wuxuu ka sameeyey alraawi wاlmarwi ama sanad iyo matniga haddaad tira alraawi walmari waxay tusaawi asanad walmatni ilaa raawi waa sanadka raggan taxan oo ku jira xadiidka ama bukhaari ha ku wariyo ama muslim ama maalik ama shaafici ha ku wariyo ilaa shaafici oo kale isaga sanadkiisu sufyaan ibnu ciyaano ka dhacaa mes khalaas halkaasuu siiba ama maalik can naafic an ibnu cumar oo ka dhacaya wa iska sii gaabay taas oo kale way marka in lu aqoonsado waay raamari waxay dhahaan eh, barashadiisu waa fardu kifaaya iyo shuqulkiisa haddii laakiin hal qof keliya usoo badow in diraaso qof yaqaanana uu jiro ama karti u leh inuu fannigaas ou barto ou dadkaas waa loo baahay soo ma midda kale faa'iida uu leeyahay cilmigan xadiidka waxaa weeye meeshii aan culuumta xadiidka aan laga aqoonin bidacdaa ku faafay jahligaa ku faafay ilaa qur'aanka sunnadaa fasirayso fiqhiga axaadiidaa loo daliishanaya tarkiib iyo tarhiib axaadiidaa loo daliishanaya ninkii caqiidadii xadiidkaa loo daliishanaya hadduusan qofkii xadiidkii aqoonin baatil axaadiisooda mawduucaad oo wada kelibaa laga dhigtay laakiin qofka hadduu cilmulxadiidka yaqaano wuu kala soga xadiiska saxiixa iyo daciifka axaadiis daciifka baatil ka buux waxaan diin ahayn ha ka buux laakiin xadiis saxiixa waa wixii nabigu uu yihi calayh marka qofkii caqiido fiican aadaa fiican taqwo fiican ayuu ka faa'iidaysan marka marka waa cilmiga riwaayadda cilmu arriwaaya la yidhaha usuulu fiqigana sidoo kale waa laga maarmaanoo waxaa la yidhaahdaa waa cilmu diraayad nusuusta see u fasiraysaa see waaqac ugu dabaqaysa see u kale naskaan macaama makhaasa mudlaq miya muqayad miya amarka maxaa ka dhalan kara marka waxay dhahaan cilmigu waa labay dhahan naqlu musadaq inaad cilmi aad soo guuriso saxiix cilmulxadiidka uu yahay qur-aanka dase waa mutawaatir naqlun musadaq oo run ah ow baxu muxaqaq ama baxi la hubiyey cilmi usuulu fiqiga nin aan aqoonin baxi muxaqaqa ma keeni karo soo maaha deliishii iyo majluulkii isma lahan wa iskaga ciyaareen intaa haddaan uga soo baxno muqadimadaas kitaabkan waxaa califay alxaafid alciraaqi wuxuuna ku taxay soo noo sheegi doono kitaabka ibnu salaax oo cajiibka ninkaana waxaa lahay magaciisa cabduraxiim ibn اlxusein ibn cabdiraxmaan alahari asalkiisa ninkan wuxuu ahaa aabbayaalkiis ciraaqay ka yimaadeen weliba kurdiyu ahaa meeshan irbil hadda ay dhahaan meel u dhow oo raazaan raasnaan ay dhahaan meelahaasu maaragta uu ka yimid laakiin aabbihiisaa soo galay qaahira iyo masar soo galay halkaasu asagu ku dhashay halkaasuu cilmigii uu ka dalbay ilaa uu noqdaba maaragtay dadka ugu waaweyn oo masaarida oo cilmiga xadiidka maaragtay ugu waaweyn wuxuuna dhashay ninkaasi toddoba boqol iyo shan iyo labaatan oo hijri ah sabcamiya wa hamsa wa cishriin hijrigii ayuu dhashay nin wuxuu ahaa ayaa la yidhaahdaa aan dheerayn oo dhexdhexaad oo gaabnayna laakiin xoogaa dheeraanta u dhow aadna u qurux badan buu ahaa nin hadal yar buu ahaa aan isdhibin maaragtay la dhaqankiisu iyo latiif almasaaj ee la dhaqan fiican qalbiga dadaan cuqad iyo balaayo midna aan ku ahayn xishood badan buu ahaa wamaca daalika xaqa waa ku adkaa oo amarka bilmacruuf iyo nahyi can munkar aada ugu adkaa waana cibaado badanna waa qur-aankuu akrin jiray iyo adkaarkiisa salaatuleylka u daa'imi jiray maalmaha cabdidaas ayaamulbil soonka uu soomi jiray subaxdii soo u tukado ilaahay soo u dikrinayo ilaa qoraxda ay soo dheeraato markaa uu duxada tukado ayuu joogi jiray waana akhlaaq wanaagsan ninkan aad iyo aad xoogaa dahaarada isku yar dhibi jiraa la yidhaahda xoogaa dahaarada isku dhibi jiray oo maaragtay culum badan waxaad arkaysaa maaragtay ilan fiqhigaa xoogaa inta wax kala tafriiciyaan ayuu isku dhibi jiraa isaga inuu daqiiqiiciid iyo xoogaa dahaarada maaragtay ayay xoogaa taxarus badan ayay samayn jireen kole aadna looma baahno ibnu taymiya wuxuu yidhi ixtiyaadku waa fiican yahay maa lam yufli bisaaxibi ilaa mukhaalafati sunna hadduusan sunnada khilaafin fa addaa ilaa daalika falixtiyaad tarku lixtiyaad hadduu waswaas kugu soo noqdo ixtiyaadku inaad ixtiyaadka iska dhaafaa ixtiyaadka sababta waswaasinaya waa dad badano mooswisin arg laakiin isaga aada uma sii darnaynaa la yidhahdo ninkaan in aada u fahmo badan bu markuu cilmiga dalbaayo markii horena aad mutakhasis uguma uusan ahayn fanni qiraa'aadka wax walba culumta fiqiga oo iska baran jira weliba qiraa'aadkuu xoog saari jira nin ibnu jamaaca la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi nihu nin fahmo badanaa tahay cilmiga qiraa'aadka waana tacab badan yahay de axkaam badana lagama faa'iiso qofka hadduu qira'aanka hal qiro laba qiro ku yaqaana waa ku filantahay axkaamtiisa waa ku filantah laakiin cilmiga xadiidka ummadda ku anfacaysaabuu dhah aad cilmigaas bara taladiibuu ka yeelay cilmiga xadiidkuu u soo jeestee dee waaba la yaabay ilaa mashaa'ikhdiisii oo asaga ka waaweynay sida ibnu kahiir iyo ibnu subki iyo badr ibnu jamaaca iyo ay dhaheen annagaaba ka faa'iidaysanoo aada u ammaane nacam ardadiisa wuxuu dhahay ardadiisiina waa ay ammaaneen iyo raggii maanta kufac ahaa alciz ibnu jamaaca wuxuu yidhi kullu man yaddaci alxadiida fi diyaari lmasriya siwaahu fahuwa muddaci qofkii xadiidba sheegta dhulka masar oon asaga ahayn waa iska sheegatuu yidhi meesha waxba kuma haayo nacam ibnu xajarna wuxuu dhahay lam nara fii hada alfanni adqana min fannigan cid ka idqaad badan ma anaan arkin wa calayhi takharaja ahlu casriga isagay shiikh u noqdoo ka baxeen haysami wuxuu yidhi shaykhu lxufaadi bilmashriq dhulkan mashriq iyo maqrib u kala qabsa dhulkaas andalusi inkastoo haddee wakhtigaasba ay andalus soo gaabato un dhulkan hadda marooke iyo xoogaa lagu soo haray maaha wa mufiidu lkubaar waman duunahum dadka waaweyna xataa ka faa'iisan jiray iyo dhallinyarada intaba nin cajaa'ib lahu ahaa ee meelo badanoo cilmiga oo u rartay oo meelo badan oo soo maray maka iyo madiina iyo baytalmaqdes iyo shaam iyo dhul badanoo soo maray oo shuukhuda ka soo faa'iidaystay shuuq badanna waa lahaa ma garatay ardo badanna waa uu lahaa oo ka mid yahay xaafid ibnu iyo ninkan alhaytami la yidhaahdo maanta ma arkayso isaguna caalimkaa iyo ninka balqiini iyo rag badan oo ardaa ayuu lahaa oo aada uga faa'iidayso ardadiisu waxay ahaayeen raggii dambe oo mu'alafaadka iyo meel walba maanta ma arkaysaa qabsade maaragtay ay ahaayeen calaa kuli xaal kitaabkan waa kitaab alfiye ah fii musalax xadiis oo aad u qiimo badan asaga iyo suyuud iyo alfiyatu suyuudiyaa la muqaaraneeyaa kolley culumta waxaa ku badan alfiyatu suyuudi laakiin kan wuxuu ku fiican yahay carabigiisa asiil waaye midda kale amhilada oo maaragtay iyo qofka hadalka yiri masalan hadalkan mustalaxa marka mawduuca naqaashahay iyo miitaalada xadiidka mustalaxa lagu dabaqayo isaga waa u sheegaya qofku markuu labada alfiya bilaabaya waxaa fiican kan inuu ku hormaro kabacdi markaas oo akhristo in sha allah qaabkaan u akhrin doono waxaan samaynaynaa warkana ma badinayno bixaysu lagu daalo mukhilla ma ka dhigayno insha allahu tacaala beytka markaan akhrinno oon sharaxno ama beydadka ishaysta oon xoogaa sharax iskamayno haddana laqbahan mar ku celinayno tan kale saan sheegnay hadba waxaan ku xidhaynaa kutubihii yararka ahaa bayguuniyadii iyo maaragtay maaragtay nuqbatulfikrigii iyo adinkana waxaa idiin fiican inaa intaan casharka la imaanin baabkaas bayquuniyada iyo nuqbada iyo taysuur maslaxa ka raacataan sababtoo kitaab walbaba waxay dhahaan kitaabkii yaraa oo wax lagu kordhiyo haddii marka kitaabkii yaraa aadaan soo raacan kan waa idinku adkaanaya casharka intaan la gaarin bayquuniyada taysuur ulmustalax iyo luqa baabkaas ka soo diyaariya markaad soo diyaarisaan adinkoo waxa garanayo intuu ziyaadada inta kale kala garanayo annagana waxaan isku dayaynaa daqaaiqda hore inaan bidaayada mustawaha ka soo bilowno daqiiqada ku xigta masawa mutawasida daqiiqada kale tanoobi daqiiqada ugu dambeeya jaamacaad annagoon wakti badanna aan ku qaadin insha allahu tacaala sababtoo kitaabkan waxaan jecelnahay in laga faa'iidaysto ardada hadda maaragtay dhegaysanaysa iyo kuwa insha allah loo duubi doono al alshaafici ayaa la geli doonaa insha allahu tacaala ilaahay nabad ha noogu dhammeeyo khaalis lwejina allaha ka dhigo culimmadii islaamkoona soo gaarsiisay oon ka akhrisanay oo carab iyo soomaalila hadla ilaahay khayr ha siiyo oon la baasirno oon ka faa'idaysanay ardada dhegaysanaysana allaha ku anfaco annagana allaha nagu anfaco cilmi naafico saalixo toosan oo ilaahay darti looga jeedo allaha ka dhigo waa noo karaa marka kitaabka insha allah iyo tubadka bayd oo ugu horreeya oon maanta ku dhufan doono bismi illaahi araxmaan raxiim magaca alla ayaan ku bilaaban doonaa waxaan samaynaynaa beydka intaanaan dhammaynin wax inshaad la yidhaahaan samaynaynaa oo shacirka qaar loogu gabiyo si ardada hadhow ay qaaskaas u raacaan <clears throat> bismi illaahi araxmaan raxiim يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين min bacdi xamd illaahi bilaalaa'i cala imtinaanin jalla can ixsaa'i ثuma صلاaة وسلاam daaئm عlى نabiي الkhayr di الmaraxm fahadiه الmaqasid الmuhimة tudix min xilm الxadiiثi rasmة nadamtuhaa tabsiirata lilmubtadi tadkirata lilmuntahi wاlmusnidi lakhastu fiiha bna salaaxi ajmacah wazidtuhaa cilman taraahu mawdicah faxayثu jaءa alficlu wاldamiiru liwaaxidi waman lahu mastuuru ka qaala aw aطlaqtu lafda shaykhi ma uriidu ila bna salaaxi mubhama wain yakun linayni naxwu اltazamaa famuslimu maca albukaariyi humaa wallaha arju fii umuuri kulliha muctasiman fii sacbiha wa sahliha bismi illaahi raxmaan raxiim yaquulu waxuu odhanayaa wax yar inaad ogaataan beydka marka la inshaadinayo waxaa jira xarakaad loo inshaadiyo oo macnaa baxarka iyo qaabka uu keenayo markaas qaabaa loo akrinaya mar waxaa dhici karta meelaha qaarkood marka laqbaynaya kelimadii asalkeedaan ku dhawaaqeen waa ku baraaruji doonaa insha allah markuu inshaadka iyo meelaha marka laqbayna iskhilaafaan yaquulu wuxuu dhih wuxuu odhanayaa raajii rabbihi rabbigiisa kii rajaynaayey macnaa naxariistiisa rabbigiisii almuqtadiri ee awoodda badnaa cabduraxiim ibnulxusayni ahaa waxaad ka beddeshaa ama cadfo ka dhigtaa raaji rabbi rabbigiiskii rajaynaayo kaasu macnaa ah cabduraxiim xusein alahari ah cadfo ama bedel sababtoo meesha cadfo bayaan uu ku bannaan yahay bedel waa ku bannaan yahay ilaa laba mas'alo oo maaragtay ibnu maalika uu sheega maaha wasaalixun libedelin yura ilaa fii naxwi ya ghulaama yacmura iyo meel kale hadhu meeshada lagu sheegi doonaa insha allah alahari ee ahaarta loo nisbeeyey macnaa beydku wuxuu ku bilowday inuu allah subxaanahu wa tacaala waa imaan doonaa maaragtay uu ku bilowday inuu macnaha ahaa wuxuu leeyahay min bacdi xabd illaahi markuu ilaahay ku mahadiyey dil aalaa'i nicmooyinka u saaxiibka ahaa calamtinaanin galladaysina uu ku mahadiyey ninantaas iyo galladaasoo jalla ka weynaatay can ixsaa'ikooda uma salaatin salaad ha ahaato iyo wasalaamin daa'imin calaa nebiyi khayri khayrka nebigiisii dilmaraaximi ee raxmadda saaxiibka u ahaa fa haadihi waka maquulu qowlkii waa kaas fa haadihi middaani almaqaasi muhima wa yaquulu wuxuu le raajiye rabbi tan wax dhibada maan iskuma dhibayno rabbigiis ii rajaynaya rabbigii almuqtadiri awooda oo muqtadir wuxuu u leeyahay waa tawasul camalo markuu ilaahay qudro ku sifeeyey hadda ilaahay isagaa nacfi awoodo subxaana wa tacaala cid kaloo rajaynaa ma laha raaji rabbihigaas waa cabduraxiim cadfu bayaan ka dhig ibnulxuseyn alahari ahar waxaa la yidhaahdaa waxay ka kooban taha aharku oo lagu idlaaqa xadiidka marfuuca iyo mawquufka markii qofkii cilmigaas xadiidka ama mawquuf ha ahaada ama marfuuc ha ahaada ihtimaam siiya ahari waa loo nisbayn kara macnaa aahaarta nabiga ayuu xoog saaraa min bacdi xamdilaahi alla markaan mahadiyey ka bacde waxaan odhanayaa dil aalaa'i nicmoodka u saaxiiba aalaa ma garan waa jamcu maar mufradkeedana waxaa la dhihi karaa ulan iyo ilan iyo alan intaba waa dhici karaa ma garan intaba waa ku bannaanta ilaa adiga dhowr luqaada maanta ma arkaysa waa ku bannaanta iyo alyan iyo ilyan intaba waa ku bannaanta ilaa lix nicmatu isheega marka aalaadu waa nicmadooda allihiidila aalaa'i nicmoonkuu u saaxiibka ahaa calamtinaanin galladaysi korkiisan ku mahadinaya ilaahay oo gallad badan i siiyey taasoo jalla ka weyn can ixsaa'i koobitaan waa macnaa qowli tacaala wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ma koobitaan uma salaatin salaad iyo wasalaamin salaam daa'imin ahaad ah, oo daa'imaho weligeed aan go'aynin calaa nebiyulkhayri khayrka nebigiisa waa nabiga raxmatulmuhdaad ilaahay raxmad uu noo sheegiyey ah nabigii dil maraaximi ka sifeeya raxmooyinka u saaxiibka ah khayrkii wanaaguu keenay ma garanta ee nabiyulmalxamana waayahoo gaaladu hadda iska dhicinaya qofkii raxmada ka faa'iidaysay waaye laakiin muminiinta raxma u yahay ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار أصلku waa رحمo laakiin ninka faa'iidaysan waayo hadda raxmada ma arkayo khayr meeshaas yaana qofkii soo qaado ama cunto ee asagoo gaajo isku dila soo maaha isagaa isdhibay maahane qofkaas cuntada u diyaari asagu ma uusan dhigin nacam maquulu qowlki waa kana yaquulu maquulu qowlkeed waa kana macnaa hadal kale orahdii waa kana fa haadihi middaani almaqaasid اlmuhima waa wax loo qasto oo muhiima jiddan macnaa kitaabkaanu ishaariyay hadihi alfiya almaqaasid اlmuhima yacmal fa haadihi almaqaasid macnaa kitaabkan almuhimatu oo muhiimka macnaa ta'liifkan oo muhiimkaa tuudixu wuxuu caddaynayaa min cilmi اlxadiidi cilmulxadiidka oo diraayada aan ku sheegno xaalu raawi walmarwi lagu aqoonsanayay rasmahu raadkiisa فhaadihi فأdaas sakhaai wuxuu le waa faa lfasiixa waa la dhihi karaa sababtoo ah warkii soo socday ayay caddaynaysaa awal qarsoona awal wax oo shiiqu uu ka hadli doono ma aanu aqoonin laakiin markuu yidhi min bacdi waxaasan uu soo taxay fahaadihi uu yidhi warkiisii waa caddeeyey daahuu ka qaaday waxay kaloo noo qortaa jawaabu shardi ma garata muqadar ahay noqon kartaaho jawaabu shardi oo shardiga uu qadaran yahay oo wuxuu leeyahay in kunta ayuha طaalibu turiidu اlbaxثa can culuumi اlkhabari fa haadihi اlmaqaasid اlmuhima haddaad rabtid inaad baartid maaragtay khabarka iyo aqoontiisa fa haadihi middan almaqaasid اlmuhima laakiin faulfasaxada aan ku wadno fa haadihi middan almaqaasid اlmuhima waa maqaasidii muhiimkaada loo qasdaayo tuuluxa iyadoo caddaynaysa min cilmi alxadiidi rasmi horaadkiisa macan halkan wuxuu ishaarahayd aan culummadu cilmigu xadiidka raad unbaa ka haray badankiisii iyo aqoontiisii way dhammaatay oo hadda waagi hore dad culummo ah oo jahaabide ah oo bukhaari iyo daaruqudni iyo muslim iyo shucba iyo shaafici iyo ragaa joogi jiray maalikii kabacdina waa soo daciifay wakhtigiisii ciraaqi inkastoo uu xoog badnaa marka waxay isu haystaa in wax yar ay ka hadheen oo asagii dadka lamida aqoontooda ay soo daaday hadduu maanta joogi lahaa muxuu u malayn lahaa oo cilmigaba aan la rabin oo maaragtay laga dhaqaaqayo ma garan oo cilmiga aan la rabine laga dhaqaaqayo maxaa u malayn lahaa marka waxay dhihi jireen dadka fiicfiican waqad kunnaa nacuduhum qaliila faqad saaruu aqala min alqaliil waagii hore dad yaraan ku tiri jirna waaba sii yaraadeen yacni wakti dhow hadda oo dhowrar sana kitaabaa la bilaaba haddii la yidhaaho qaala wadaculmi kaanu tasaaximuuna caleyh waa weliba muhiimka laaqada zamankan bal fiir waa la mashquulay adduun iyo maarata lagu mashquulay nacam waqad kunaa nacuduhum qaliilan dadka wanaagsan wax yaran kuaan ka jin jiray waagii hore hadda waaba kasii daran faqad saaruu aqala min aqalba xataa lama dhihi karo waa naadira la faqad saaruu aqala min alqalb nacam fa haadii midaan almaqaasid اlmuhima wey taasoo tuudix min calmi xadiidi rasmi ama fa haadi almaqaasid اlmuhimatu khabar ka dhig tuudix waxay caddaynaysaa min cilmi xadiidi rasmihi nadamtuhaa maqaasida waan tixay oo macnaa shicir ayaan ka dhigay waa baxrajis oo mustafcilun mustafcilun lix goora ah. shadriga hore mustafcilun mustafcilun mustafcilun inta kalena mustafcilun mustafcilun mustafcilun kollay cilmiga in lagu taxana iyadaa ugu sahlanoo iyada hadda hadalka nasrigaha u dhowda baxarajisku takalluf weyn ma laha nadamtuhaa waan tixay oo shicraan u bedelay tabsiratan liajli tabsiratan aragsiin lilmubtadi ninka bilowga markan aan aan inshaadinayni nadamtuhaa tafsiiratan lilmubtadii aan dhehayn yo aan u bedelayn laakiin hadda markaan laqbaynayno nadamtuhaa waan taxay tafsiir lilmubtadi'i ilaa asalku maaragta waxuu ahaa hamzowa ninka mubtadiga inaan wax aragsiiyo cilmiga aan aragsiiyo qofka bilaawgana tadkiratan xasuusin lilmuntahi waa qofka cilmiga yoolka gaaray meeshaan marka waawaa u qadaran yani tabsiratan wa tadkiratan camal ahayd marka ulcadafa meesha u qadaray yani tabsirata tadkiratan lilmuntahici iyo walmusnidi waa saddex mubtadi hadda cilmiga bilaabaa nin cilmigii xadiidka yacni si fiican u kob isagu muraajaco iyo inuu maaragtay jeebka ku wato dhararag oo isha mari u baahan sidii nin faqiga barto manhaajka jeebka isaga wato musnidna waxaa weeye waa ninka isagoo culumta xadiid fiiqda aan warin laakiin mashaa'ikhuu ka wariya xadiidkii maalig oo dhan booba haayaa ka soo qaad ama bukhaari kitaabkiisa uu haayo sanad uu ku haysta waxaaba laga yaaba inuusan rijaashig iyo waxaas wax badanba culumtiisa ka afko laakiin bukhaari oo kitaabkan ka maqlay waa labdiyey hadhow rag culummada isaga ka cilmi badana usoo soo xeraysana maxay ka rabaan silsiladaa sanadka bal waxaa dhici jirtay eh, shiikha maaragtay dhimanaya wakti hore dadkii ardadii la yaqaano waa dhinteen wiil uun yaraa waktigaas ayaa la keenaa xalqada markaas loo qorinoo sheekaas ka maqal ninkaas xaga cilmiga xadiid waxba ka aqooni hadhawaa loo imaana warma kabaqisay sheekaas haa bis waxaa le bis adaan kaa qaadanaan kuu akrinaynaa noo ih waxna kama yaqaano xadiidka inuuba shaqo kale oo xamaal iska noqdaa dhici karo laakiin maxaa la rabaa baqaau sanad silsiladaha sanadku inuu baaqi noqonayo baa laga rabaa mihaali sheegaa nin oo maaragtay dahabi iyo rag ay maaragtay soo akriyeen ee hadda magaciis waa iga maqan yihin mar kale soo heli doono insha allah marka musnadku waa qofkaas un xadiidka asagu sheikhiisa ka warinayo sanadkii xafisan oo daabid aho laakiin fiqhigiisa iyo culumtan kaleo xadiidka aan mutawaxir aan ku ahayn muntahina waa faniga nin dhinacyaalkiisa oo dhan soo wada maroo daraayo iyo fiqhi iyo dhinac walba iyo culumta xadiidka mustalaxa si fiican u yaqaano mubtadina waa ragga hadda markaa bilaabayo cilmiga jaranjarta kusoo saddexdaba marka faa'iido u yahay xaggee ka keenay kitaabkan lakhastu waan soo khulaasayey fiihaa maqaasidan maaragtay kitaabkaana ibna salaax ibna salaax kitaabkiisa culuumulxadiidka ah ajmacahu dhammaantiisa macnaa wuxuu ka wadaa ibna salaax kitaabkiisa culuumulxadiidka ahaa ilaa kitaabkii markii damba magaciisiiyoba kitaabkii ou yeeshaba lakhas ibna salaax yacni kitaab ibna salaax waayo ma garata mudaaf mudaafkii yaa xadfan wadikra mudaaf ilayh ma garata kitaabka ibnu salax dhammaantiisa dhammaantii markuu leeyahay waxaa looga jeedaa waa wixii muhiimka ahaaye waxyaalo badan oo iska xadfo sidii amhilo badan oon loo baahnayn iyo waxyaalo tacaliilaada ah ee wixii dhuuxa xulkaha ah ayuu soo qaad iyo kooda wasidtuhaa waan ziyaadiyo cilman cilmiyo taraahu aada arkayso mowdicahu booskiis aad ku arkayso marka cilmigaas uu ziyaadiyey waxaa maalan ka mida ah inuu maaragtay meelo oo kale ma garatay meelo khalal ku jira inuu islaaxiyo oo hadalkiisa ku jirin ama markuu tirinaayo masaa-isha inuu cadadkii uu ka badiyey waxyaalo ibnu salaax iloobay uu ku soo daray ama fawaa'id mustaqilaha uu sheeginba uu yii dhici karay hadda waan arki doona waxyaalaha uu ku daray waxyaalihii ilaa ibnu salaax kutubuu ka soo aruuriyey isagana waa ijtihaaday wixii markay isku yaalaan wax ku dardari karta laakiin marka hore ta'liifkeedaa khatara marka ibnu salaax isaga taasaba lagu gaaraynino inuu kitaabkii meel kusoo soo oraya haddeen walba wax kusoo daro waxa ka naqdiyo cibaaraha ka bedelo laakiin ninkan asaaskii u dejiyey soo maaha kadhad waa la qorqordhaa iyo xarxarar waa dad kaloo dhan marka marka waxbaan xarxar dhaa waay marka lakastu fiiha bna salaaxi baan kusoo khulaasay ajmacahu wazidtuhaa waxaan ku ziyaaday cilman cilmi wataraahu mawdacahu adarkaysa marka kitaabka markuu sheegayo ibnu salaaxuu u tiirinaya ibnu salaax saasuu yidhi ibnu salaax saasuu yidhi ibnu salaax saasuu yidhi marraa waxaa dhici karta inuu qaalo uu iska dhaho oo ficil oo ibnu salaax uu u tiiriyo magaciisiina ma sheego damiir hadda lasoo sheego u noqdana lama arko ama gaar iyo majruurow sheegayaa isimoo ama u idaafaynayaa lahu iyo waxaas damiirkan magac meelow u laabaa soo hormarta lama arko haddaanba iska idlaaqow yih oo ficil intaan sheego faacilkiisa aan xad ama damiir meel loo noqonayo uusan u jeedin ibnu salaaxan uga jeeda hadhow mihaalada waa arki doona faxaydu jaaءa alficlu hadduu ficil yimaado wاdamiiru damiir ficilka iyo damiirkaasoo liwaaxidin u sugnaayo hal qof wuu cabiraya laba ma cabiraayo lamiiru inayn lamiiru taniya ama lamiiru jamci ma waa lamiir hal qof u taagan waa waman lahu ciddi oo usoo u noqon lahaa ficilkaa faacilkiisu ama lamiirkaa ciddou u noqon lahaana mastuurun meesha laguma sheegino waa qarsoon yahay ka qaala waayo waa yidhi yaa yidhi ow adlaqtu aan idlaq ama lahu yaan idhi maalan ow aطlaqtu aan idlaaqo lafda shaykhi haddaan shaykh idhaahdo maa uriidu uma jeedo ila bna salaax ibna salaax muubhiman xaal ahna kii qarinaay oo anaa qarinayo ama mubhaban xaal uya kii u qarsanayo labadoo xaraka oo ku banaaya waa idiin shaqay hadalkan waa sahlan yahay haddaan ficil aan sheego faacilkiisa xad ama damiir aan sheego soo maaha damiirkaa cidda u noqon lama sheeg ilaa damiir yarjic ilaa aqrab madkuurso lama dhihi jiro ciduu u noqonaa maba sheegin waxaad ogaataahuu yidhi ibnu salaxaan uga jeedaa ama lafda sheekh qaala shaykhu aani ama dahaba shaykhu ilaa magac sheekhba haddaan sheego ibnu salaxaan uga jeedaa faxaytu jaa'a alficlu ficil haddii uu yimaado oon faacil wadan waldamiiru damiirna uu yimaado oo liwaaxidin u sugnaaday walxaala man lahu cidda uu damiirkaasi u noqonayana maskuur oyo ku qarsoonoo la sheegin ka qaala waa yiri ou dhahay maala mawjumada dhexeeda oo ciraaq ku yiri ow adlaqtu ama aan idlaaqo lafda shaykhi shayka lafdigiisa aan idlaaqo kelimada shayk aan idlaaqo oo yihahdo qaala shaykhu aan ihahdo maa uriidu uma jeedo ilabna salaaxi aan ujeedaa mubhaman xaal uu yahay kii qarsoon asaga ama mubhiman xaal kii qarinaayo waa markuu damiiru oo waxda uu yahay qofkuu u noqonayana aan la sheegin ama faacil waaxida aan sheegno faacilkiina ficil oo waaxid u noqonaya damiirkiisa aan sheegno faacilkiisa faacilkiina aan la sheegin iyo cidduu u noqonayana aan la aqoonin laakiin hadday damiiru tafniya meesha timaado ciday u noqonayana aan la sheegin ayaga yow ka wada waa in yakun hadduu ahaado ficilkii lifnayn ama damiirkii laba damiiru tafniya ama ficilaa laba loo tiiriye damiiru tafniya loo tiiriye naxw iltazamaa way ilzaamsadeen saasaan iltazamaa labadooda waa alif tafniyatan alif midlaaq maaha fa muslim ay fahumaa labadaas muslimun iyo oo macal bukhaariyo la jiro haddaan damiiru tafniya aan sheegna waltazamaa aan idhah way iltizaam ama qaalaa way yidhaahdeen haddaan saa idhaahno damiirkaasna cid uu u noqonay uusan jirin yaan uga jeedaa fa muslimun muslim waaye oo macal fahumaa iyaga fa'daas halkaas humaada ku xir fahumaa musliman oo maca albukhaariyi ahaaday waay wallaaha arju fii umuuri kullihaa muctasiman fii sacbiha wa sahliha wallaaha arju mafcuul biigi ayuu soo qadimiyey waana min baabi ilbalaaqa wuxuu u soo hormariyey inuu rajadiisa ay sii dhowdahay ilaa shayga oo maaragtay llah waxaa ka balliqsan allah arju inuu yidhaaho sida iyaaka nacbudu oo kale nacbuduka iyo iyaaka nacbud waxaa balluuqsan iyo iyaaka nacbud wallaahi ilaa baan arjuu rajaynayaa fii umuuri umuurtada kullihaa muctasiman anoo ilaahay ku dhegaya xarigiisa oo kaalmaysanaya fii sacbihaa fii sacbi alumuuri ayay u noqonaysaa wasahlaa midda sahlanba ilaa waxa sahlanba adiga kuuma sahlano ilaahay u sahlan yihi ducada waxay allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan waan tajcalu alxasna idaa shi'tahu sahlan fajcal umuurana kullahaa sahla xasilku ammaansa waxaa dhibka badan oo culayska dhulka oo waxay ka timid oo gadiidta oo dhibka badan ay ka timid suhuulna berrimada oo macmacaan dhulka ay degaanaa la yidhaha xasilka dhulka maaragtay aan la degi karinoo isaga dhanba qallafsan wa wallaaha ilaah baan rajaynaya fii umuurihaa qubuurii kullihaa muctasiban anigoo qabsanaya fii sacbihaa wa sahlihaa maanta casirkaasuu noogu joogayaa berri in sha allahu tacaala waa badinayna in sha allah ugu yaraan shan iyo toban bayt waa akrinayna in sha allah wallah aclam sal allah calaa maxamedin ali sal